بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh وآله وصaحبه أجمعين أmا bعd caawa waxaynu guda gelaynaa gebagabadii kelimadii inta dheer soo socotay hadalku xalay baa u dambeeyey adugu wixii canaawintii inta u muhiimsanayd laba qodob oo ii harhsanaa oo ahaa wa naxwa tilka shucuub iyo tawsiyaad baan isku dayaynaa muddo soddon daqiiqa daqiiqaan aan kusoo koobo inshaa allahu tacaala kadibna wixii as'ilo ah aynu isku dayan inaynu ka jawaabno marka koowaad waxaan leeyahay hadalkii dheeraa ee muddada soo socday wixiisi xaq ahaa ummadda allaha ku anfaco wixii khalad ahaa ama gaf ahana anigana allah ii dhaafo muslimiintana sharkiisa allah ka badbaadiyo haddaan u soo gudbo qodobka u dambeeya ah waajibka nagaga aadan muslimiinta iyo shucuubta caalamka ku nool waajib aada u guda ballaadhan weeye wax nin keliya uu koobi kara ma aha majmuuca min annaas waxay qaban kartana ma aha laakiin nin kasta wuxuu awoodaa inuu wax ka yidhaahdo ayaa waajiba ummaddana waxuun ka fahansiiyo marka koobaad waxaan leenahay waxaa waajib ah in muslimiinta lagu baraarujiyo la dareensiiyana in ay ru'ya aragti midaysan ay ka qaataan caalamka waxyaabaha ka dhacahaya xaaladaha adduunka ka dhacay awdaacda caalam almucaasir aynu joogna ka dhacaysahay waa in la isweydiiyo muslimiintu ru'ya khaasa ma ka leeyihiin aragti midaysan ma ka leeyihiin mise waxay arrin kasta u qaadanayaan una taxliilinayaan kolba sidii loogu soo qadimo wasaa'il iclaam iyo idaacadaha warbaahinta adduunka wakaaladaha wararka kolba say xaaladda u qadimaan ay kugu soo gudbiyaan miyaanu u qaadanayna sida maanta markaad suuqa tagto raashinkaad u baahato isagoo diyaarad bac iskaga ridan sidoo kale wakhti badan ku bixin maysi inaad arrinta caalamka ka dhacda taxliiliso aad ka baaraandegto ka fikirto maxaa keenay maxay ku salaysan tahay maxaa kaaga adoonaad ka qaban kartaa la isweydiin maaye shaashadaad daari kolba ninka warbixiyaha wariyaha wuxuu sheegoon baad sheeb kusi qadanaysa hadhowna suuqaad la tegi marka b b cd waxaa lagaa xukumaa uun shaashadaha yaa lagaa xukumaa musiibana haysata weeye muslimiintu waa in la mowqifka nagaga aadan muxuu yahay xaaladaha iyo arrimaha adduunka ka dhacaya miyaynu mushaarakaynayno niman cadkooda goosanayaynu haddaanu muslimiin nahay oo adduunka wax ka badalaya mise niman waxaanu nahay daawanayo mutafarijiin ahoo xaaladda adduunka danba aan ka lahay inu ayagu daawanaya haddaynu mushaarakayn oon qeybli wax ka qaadanayno xaggeen ka duulaynaa min ayi munalaq ayaan ka mushaarakaynayna ma munalaq qawmi ah baan ka ambaqaadaynaa ma mid juqraafiga xuduuda ku dhisan baynu ka ambaqaadaynaa ma mid midab iyo cirqi ku dhisan baynu ka ambaqaadaynaa mise mabda' diineed baan ka duulaynaa waa haddii aan wax mushaarakaynayno haddaynan mushaarakaynun iska fadhiisanaynoon daawanayno adduunka waxa ka dhacay riwaayad baa socota aanu daawanayno fa bicayni man natafaraj ishaynu ku daawan ma ilaa inagu aynu leenahaybaa mise mid tabalcaaroon maraykan ka soo qaadanay mise ingiriiska baynu ku daawanaynaa waa as-ila u baahan inaynu isweydino ummaddan laga dhaadhiciyo aragti midaysan duniyada waxa ka dhacaya caalam alislaam wa caalam alkufr ka dhacayaay aragti midaysan ma ka leenahay mise arrin kasta sida loo soo baceeyey ee maraykan iyo reer yurub ama boqorrada usoo qadiiman baynu u qaadanaynaa oon imaansanaynaa mawqif ma ka leenahay mowqif haddaynu ka leenahay mowqifka hadduu yahay mowqif in la mushaarakeeyo hawsha wax laga qabtaay qaabkeena ku mushaarakayn maxaan ka duulaynaa mabdaeen ku duulaynaa oon ku mushaarakaynayna haddayna mushaarakayn oon daawanayno isheennu ku daawanayna oo su-aal u baahan inti la isweydiiyo in laga jawaabo jawaab midaysana laga bixiyo ummaddana lagu baraarujiyo waxaa kaloo mudan in la baraarujiyo dunidu maanta waxay noqotay qari qarya sakiira tuulo yar ayay noqotay oo waxba ku qarsoonayn wax kaaga qarsoon lama arko internetkii baa furan wasaa'ilka xadiidkaa ah oo dhan baa furan telefoonihii baa furan ninka maanta adduunka cidhifkiisa jooga adoo halkan joogaa daawanaysaa wax kaa maqan qarya sagiira ayuu iska noqday qaryadaa sagiirada waxaa ku nool umam halgamayo mutasaarica afar quudood baa adduunka waagore ka jiri jirta haddana saddex wey quwa yahuud oo yahuud nimanka loo yaqaanay nasaara muslimiin iyo mushrikiin afartaa awoodood buu ilahay qur-aanka ku sheegay oo suurat alxaj iyo meelo badan lagaga hadlay tayib iyo suurat lbaqara iyo afartii awoodood awood waxay iska noqotay tabac hadda waa baabaaday awooddu lmushrikiin nimanka la odhan jiray majuus iyo dabcaabud ahaa ee awtaan daba taagnaa mowqif madax bannaan ma lehe ama muslimiintay ku dan yihiin mararka qaarkood ama maraykan bay la safan yihiin oo iska dee nasraani ah ama waxay la safan yuhuud idan saddex awoodood baa soo hadhay alquwa alyahuudiya alcaalamiya quwa anasraaniya alcaalamiya quwat lmuslimiin saddexdaa awood awoodba hadda adduunka ku hardamaya qaryadaa sakiirta yartee la wada joogaay intaasoo awood baa ku wada nool nin kastana aragti gooni uu leeyahay wasaa'ilu danihiisa ku gaadho uu leeyahay ahdaaf iyo ujeeddooyin uu doonayo inuu gaadho ayuu leeyahay waddooyin uu jeexdo uu ku gaadhay uu leeyahay idan haddaba muslimiintu caalamka waxaa ka dhacaya awoodaha hardamayaay maleeyihiin weeye hadaf ay doonayaan inay taxqiijiyaan iyo waddooyin u jeexan ay doonayan inay gaadhaan iyo aragti midaysan midnaba ma ka yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamay nabiguna in badan caddeeyey muslimiintu inay yihiin ummad gooni ah mar haddii layihahdo ummad gooni aad tahay bimacnaa waxaad leedahay khasaa'is adigu khuseeyo gooni ku ah waxaad leedahay ujoodooyin khaas ku ah waxaad leedahay waddooyin aad xaqaada ku raadsato dulmigana iskaga difaacdo waxaad leedahay sumado iyo astaamo gooni ah waxaad leedahay waddan gooni ah waxaad leedahay qaran iyo siyaado adiga ku khaas ah intaasoo arrin baa lagala doonaya inaad yeelato laakiin hadda waxaynu noqonay muslimiintu tabac ayay noqdeen oo waa baaba-een awoodda caalamka maanta u weyn ee haysataay marka laga fiiriyo xagga taqniya alcaskariya laga fiiriyo ama fikriga ah waxaa weeyaan waa quwatu nasaara waxaa laakiin ku lifaaqan oon ka hoos baxnayn ama ka sarreeyaba oo marka dhanka laga fiiriyo quwa alyahuudiya alcaalamiya muslimiintu darajada saddexaad weeye iyagoon weliba madaysnoo baaba oo aada iskaga dhammaaday markaynu warka soo gaabino waxaan leenahay oroba reer yurub adduunku way saydareen reer yurub markaan leenahay laga bilaabo bari e, galbeedka yurub laga bilaabo oo markaa maraykan soo galayo ama bariga yurub oo markaa uu ruushku soo galay ee wixii la halmaala adduunka waa saydareen saydaraa kaamila meeshayd maanta aysan ka talinin caskariyan siyaasiyiin bay oga taliyaan meeshaysan siyaasiyan oga talinin fikriyan bay oga taliyaan intaa meeshay waayaan iqtisaadiyan iyo ijtimaaciyan bay oga taliyaan idan waa isballaadhiyeen adduunkiina waa qabteen waxaa garab socda reer yurub ha isballaadhiyeen oo mabda'a nasaara ka duulaya ilxaad badanna ku jira iyo calmaaniyo haba isballaadhiyeena waxaa ku lifaaqan oo ka awood badan marka la yihahdo ta'hiirka siyaasiga caalamka quwa alcaalamiya alyahuudiya darajada saddexaad muslimiin baa iman oo mowqif musri ah taagan baabba taarikhan weligood soo marin kun iyo afarta boqol iyo sana ay muslimiintu soo jireen iyo ka badanba waxaan leenahay ma soo marin waaqica iyo meeshay hadda yaallaan weligood ma soo marin tabardarre intaa dhan iyo khilaaf iyo tanaaxur intaa dhan iyo baaba intaa dhan weligeed muslimiinta ma soo marin aqrab mithaal soomaaliya oo kamid a juz ardadii muslimiinta ka mid a mowqifkay maanta taaganta weligeed ma soo marin marka waa mithaalku ugu filan ad wax ku fahanto caalamkana waa adigoo kale iyo ka daran wey adaaba iska reemiyi ahoo iska xor ahoo maalin la ada qaada maalin la iska seexan xataa xorriyadda yaread ku haysataan somalia adunka kama jirto adoy axmaara ku haysato oo bilaadaadu bilaad muxtalla ay tahay oo lagu qabsaday xataa xorriyadda aad haysataay xarameynka kama jirto marka waa absad miisaal wax ku fahmi karta wey idan marka waxaa u baahan haddii aanu halkaa marayno muslimiinta waajibka inagaga aadan waxaa weeye nin kasta wuxuu qaban karo in muslimiinta horta laga dhaadhiciyo inay yihiin ummad gooni oo adduunyada ka duwan maadaamaay xagga nisbada iyo cadadka sukaaniga boqolkiiba labaatan iyo shan adduunka ka yihiin labaatan iyo shanta inay yihiin ummad madax bannaan oo diin madax bannaan leh oo afkaar madax bannaan leh oo aragti madax bannaan leh inay ummadda ka duwan yihiin wixii ka duway horta waa inay raadiyaan duwanaashihii inuu dhumay oo baaba-ay iyo inuu baabi-inu wax baaqi ka yahay waa in la ogaado lagu dadaalo khusuusiyaadkii khasaa'iskii mumayizaadka muslimiintu lahaayeen in la xifdiyo oo usuusha lagu dhago la ilaaliyo kadib waa in la baadho waxyaabaha muslimiinta meeshan gaadhsiiyey muslimiinta cuduradan iyo dhibkan halkaa gaadhsiiyey ee maanta inay dunida dabada kaga yaallaan daba dhilifta kaga yaallaan ama daba nicista kaga yaallaan oy baaba-aan oo mowqif madax bannaan oo gooni u tagan aysan lahayn waxa keenay waa in la baadho ruux xanuunsan hadaad dhakhtar u geyso dhakhtarku ruuxa magaciisa markuu ka qoro wareysto kadib wuu soo fadhiisan wuxuu leey xanunka goorma ku bilaabay taarikh baa la weydiin xanuunku xilligu meel buu ku qoranya intaas san hayay xanuunku calaamadihiisuu weydiinaya xanuun qandha ma leedahay matag ma leedahay madax xanuun ma leedahay habeenkii ma seexataa warar badan meel baa lagu qori daawooyin ma qaadatay hadda kor dhaktar kale ma u tagtay daawo ma qaadatay waa la waraysan meel baa lagu qori idan dhakhtarku markuu ruuxaa waraysto taariikhda xanuunka horta ogaan intuu jiray wuxuu ka baaraandegaya marka xaaladii uu ku qaabili lahaa xanuunkaas daawadii munaasabka ku ahayd xilligan buu ogaanaya tii dhibka u ee ruuxan buka dhibi lahayd iyo tii xanuunkiisa xaggana daawan lahayd sii farsanna u daawan lahaydna buu ka fakiraya talooyin badan buu siinaya hadduu iska shikeeye wuxuu leey xanuun kuma haye waad shikaysan tahay bismi illahi raxmaan raxim dha meel fadhiiso yacni ummaddan way jiran tahay muslimiinta kulligeed ba adduunka joogtahay xanuunkan waxaa keena ee sidan u baabiya waa in la baadho taariikhiisa waa in la baadho asbaabta keenta waa in la baadho xanuunku bulshooyinka waa ku kala badan yahay meel la si xun buxiniyaha u dhigto waa baaba'shay oo lafajabis weeyey meelna weli wuxuu marayaa qandho iyo xoogo wadna xanuun ayuu marahaya dhulka ma dhiganin in xanuunkii la baadho taariikhiisii intuu dhan yahay ruuxa suu u baaba'shay waxa maanta munaasabka ka ah in la baadho markaad xanuunka ogaatood baadho ayaa daawadiisa la raadiya waajibkeena saaran waxaa weeye umma alislaamiya wa khusuusan umma soomaaliya in la baadho waxa baaba'shay ee dowladoodii ay haysteen baabi'iyey ayagaa iska horkeene eber ka dhigay dowla caduwa ah oo asiilo la yaqaano weligeed baa taarikhayn macruuf ku ahayd waxa maanta xamar keenay muqdisho keenay waxa iska kon horkeenay hadiyo kale anu hardamayno waxaa loo kala dhammaan layaa cudurraha ummadda soomaaliyeed iyo caalamkaba cuduraha haya la hadhee baabi'iya fikriyan iqtisaadiyan siyaasiyan diiniyan ijtimaaciyan dhan kastaba fii kulli lmajaalaad in la baadho wey la qodobeeyo liise dheer qaa'imo lagu qoro cudur kastana xilligu ummadda soomaaliyeed soo galay la ogaado inagoo iska fiican oo qur-aan leeya qur-aanka baranna ayaa baarlamaan la magacaabay markii u horreysa waxay ku dhawaaqay in diinta sharecadan lagu dhaqmin dowladda u horreysay muxuu ahaa aadan cadami u ahaa ayagoo wadaaduhu ay diyaariyeen in waddanka soomaaliya kitaabka rabbiga lagu dhaqmo oo lagu heshiiyeyba ayar laga hoos guuray waxaa laga soo firmay in dastuur lagu kala baxo kitaabkan loo kaadiyo wixii keena waa in la baadho idan cuduraha ummadda soomaaliyeed ka diinta ku saabsan midka akhlaaqeed midka caqiido kulli cudurka ina baabiye lafajabiska horta waa in la baaro intay akhyaar fadhiisato iyo culamo fadhiisato iyo indheergalad intaad ku sheegteenba waa in cudurahan liiste lagu qoro qaa'ima laysdabageliyo cudurkaas xilliguu ummadda ku yimid meeshuu ka yimid asbaabta keentay waxyeeladuu geystay iyo hadda baaqiga aahaartiisa weli ka baaqiga ka joogta intaa marka meel lagu qoro in la daawo cudur kasta loo keeno waa in haddana laga daba qoro cudur kasta iyo daawadiis xilligaynu daawada bilaabi lahay qaabkaynu u bilaabi lahay raggi fulin lahaa waktiguu qaadan lahaa waa in la tashado iska soco un weligeed un baashan iska socoto un in daba dhammaadka lahayn markasta markuu derbi soo dumo aan ka hortegayno gacmaha deedna madaxa nagaga fadhiisanhay yacni cudurrahan waa in istraatiijiya loo qoro qaayimihii liista loo sameeyo daawooyinkoodana la daba dhigo howlahan iska socda yaaca ah wax badan ku socon maayo intaa markaynu meel dhigno waa inaan ummadda laga dhaadhiciyo man hum acdaauna cadowgeenna waa kuma yaa cadow inoo ah yaa saxaabiib inoo ah waa in cadowgeenna ummadda la qeexo ma cabdi baa cadow ah mise cabdullaahi mise jaamac mise cali cadowga ummaddu ay leedahay islaamiga ah waa khusuusan soomaaliyeed waa cadowgeeda waa in la qeexo markaan cadowgeena meel ku xidhno muranba male waa la iska yaqaanaay gaal oo dhan baa cadow ku eh haddana waa la sii kala daran yahay waxaan haddana u baahan in ummadda laga dhaadhiciyo la baadho cadowgaanu qaybkee u fikra muxuu maagan yahay muxuu naga doonayaa maxaa u qorshaysan waa in la isweydiiyo in la isweydiiyo inagu nafteenna ma diyaar garaynay ka hortaga cuduradan qaabkan uga hortagi lahayn cadowgan qaabkan ku qaabili lahayn saanu iskaga difaaci lahayn saan wax uga qaban lahayn saan u baabi'in lahayn dhan kastaba taxadiyaadka dhacay ee hadda ummadda hortaagan qaabkii looga hortagi lahaa nafteenna ma u diyaarinay hadday jawaabtu noqoto ha waa diyaarinay hawsha ha labadu hadday jawaabtu noqono ma aanan diyaarinin waa in laga howlgalo diyaarinteedii dadkii waxaa u baahan in la isweydiiyo cadowgeennu hadiyo koor markuu isku dayo inuu ahdaafi ujoodooyin uu leeyahay inuu taxqiijiyo ama uu hirgeliyo maxay ugu fududaataa inuu hirgeliyo ummaddii dantuula u ka gaadho ama marka hadaf siyaasi ha noqdo ama mid ha noqdo fikri ah ama mid ijtimaaci ha noqdo ama mid dhaqaala ha noqdee limaada yanjaxu acdaa'una fi taxqiiqi ahdaafihim bisuhuula waa in la isweydiiyo ilan waxbaa ka qayb qaadanaya in ninkaad dhisaysaan durba aad deshaayey laba wiil haddayda dagaalamaan in nin durba la kala tuuraay bacda qadar illaahi wa qadaa'ihi waxaa ku asbaabbaa jirta wuu kaa tabaryar yahay waa kaa fulaysan yahay nin tababaran ma aha adaa musiibo oo tababaran oo kelideed ahoo dadka minjaxaabinta yaqaana yani asbaab baa jirta ka qayb qaadanaysa inaad ruuxii meel saarto waxaad iyo kor dacfiga marka cadowgaada ku jira wuxuu kuu sahlaya inaad durba marto idan waxaa cadowgu durba inoo marayay waa dacfi inagu jiro caqadi ah diini ah akhlaaqi ah dadnimo meel kastaba leh waxaa durba in lagu jabiya bash lagaa siiya sahlayahay waa in la baadho waxaa sahlaya hadi kahor cadowgu inuu guuleysto oo durba ku maro oo ahdaaftu lahaa uu durba caalamka uu ka fuliyaayay in la baadhay u baahan tahay waxaa kaloo u baahan in laisweydiiyo maxaa u sahlay cadowgu inuu ku guuleysto ummadda inuu garda u xidho tii gardaduubay labadibile ummadda inteeda kale u xidho inuu ninku doonayo cuno maxaa u sahlay in walaalkaa cabdullaahi ama maxamed hortaada lagu cuno adnaad daawato maxaa keenay in haza oo qarya saqiira ah oo hal milyan iyo siddeed boqol oo ruux ay ku noosha oo iska shacaba ay yuhuud iyo gaalo cunahayaan oo ay baabinayan maalin kasta labaatan ruux soddon ruux ay dilahayaan xuduud oo dhan laga xidhay gaajiyo oon iyo baahi iyo cudurro iyo xabad socota ay ku socoto caalam islami loo daawanayo muslimiintu maanta meeqaa lagu sheegay laba balyan iyo bar miyaa la yidhi mise saddex balyan iyo bar bay ahaayeen balaayiin min almuslimiin waa daawanhayaan maxaa keenay in sidii logisidii ama baashi caalweynta loo yaqaana iyo jubooyin ku badnayd markuu libaaxu mid qabsado inta kale way daawadaan inta xagga kale istaagaan bay boox boox waa daawadaan markuu taa ka soo baxo oo uu soo ordana waa yaacaan inta hore u cunay kama cararaan ma fogaadaan waa la daawan markuu soo malabsadan waa la kala yaaci in ummadii inteeda kale uu cadowga u xidhaa labadibley garbaduub kuu doonana uu cuno waxa sahlay ama keenay waa in la isweydiiyo dhakhtarku markuu doonayo inuu xubin gooyo ama uu operation iyo jiraaxa tibiya ku sameeyo tashriix wuxuu doonaa ku sameeyo xubnaha intooda kaleu takdiiriyaa xubnaha inteeda kale waa in kabaabisa lagu duro soo ma xubinta kabaabisa lagu duro laftirkeedu kuwa kalena waxaa lagu duraya kabaabis waxaa la kala goynayaa wada shaqaynta xubinkan laga shaqaynaya ka dhexaysa iyo xubnaha kale marka waxaa sahlan xubinkan in iskiiba loo baabi'iyo jirka kaloon dareemin idan jirkii kale ee muslimiinta la dilo la takhdiiriyo waa sumaysan yahay marka kan in la cuno waa sahlan tahay bismi alirhaab lagu cuno bismi almutaarif lagu cuno waa ree hebel lagu cuno axmaaradu ree hebel bay rabtaa lagu cuno waa iska dhab yartahay maxaa yeelay waad dalaagaysa iyo kabaabisa kugu duran adna waxaad mooda inaad miyir qabto wax marka madaxa bur kugu dhuftoo ku daaweeyo kaa matajiyo sunta kaa shubo oo dhawaad qumantahay ninkana waa cadowgaadi iska qaba baad ladahay idan arrintaa waa in la baadho waxa hawshaa sahlay waa in la baadho waa in la ogaado oo la baadho waxa keenay muslimiintu ayadoo dhulkooda la dhacahayo la qabsanayo muqadasaadkoodii masaajidooda la duminayo xaramkoodii lagu duulayo la baabi'inayo la caayayo nabigoodii la caayayo diintoodii la dulminayo la caayayo wax kastoo agtooda muqadas ahaa ama xurmo lahaa lagu istaagay haddana inay iska daawadaan oo weliba kuwii isku daya inay xoogu mudaaharadaan oo qayqayaan la qabanoo la xidhi qolyo reer masar oo wadaada waxay iyagu hadday mudaaharaan in la layn ragga waa ogaayeen gabdhay soo diyarin waxayna gabdhaho idinku mudaaharaada gabdhay calama usoo dhiibeen soddon iyo shan gabdhood baa somaliya la toogtay soddon iyo shan baa la toogtay waa dumar dumar hadda iska yaacaan maxay hadda qaban karaan inay iska baroortaan o ooyaan ataa guri ma jabin karaan muraayad ataa ma riiqi karaan wadaadihii markii awoodi waa inay soo baxaan bay gabdho soo direen jaamacadka dhigan hayay madaarista soddon iyo shanna waa la dilay boqol iyo dhowrna indhahay ku beeleen mudaharad qaahira ka dhacay bu ahaa halla qariyo jaraaidka halla fiiriyo waxaa keenay marka ummadda iyadoo muqadasaadkeeda saa loo dardarayo inay iska daawadaan oo weliba ku mahadnaqaan oo tira waa mahadsantihiin nin bur kugu dhufto adana waad mahadsan tahay casanta saana inaad tiraado waxa keenay waa in la baro waxbaa keenay dadku waa miir qabeenoo waa fayoobaayeen ninkii dilay ee laadka kala daagay feerhka ku cakisay inay u mahadnaqaan oo weliba xoolihii ay fadhi ugu geeyaan oo taageeraan oo ay calanka hor yimaadaan soo dhawaayaan iyo ubaxya fiyoor lagala hortago waxaa keena maxay ta loo xatareeyo waxaa keena maxay ta waa in la baaro oo la isweydiiyo inuu baashii la degdego ma aha wax o dhan soo ururin intaasoo cudurba waxaa keenaya waa jahl ummati bidiiniha warka soo gaabi jahl ummati bidiiniha waman hi ummaddu waxay tahay iyo diinteedu waxay tahay bay jaahil ka tahay adduunka waxaa rabbi loo keenay waa waxaa adduunka rabbi u keenay ummadda iyo ujeeddada laga leeyahay iyo diinteeda oo dhan bay jaahil ka tahay nin kastaba jahliga meel uu joogaba hawsha marka waa waajib u yaalla ummadda muslimiinta inay waxun ka qabtaan nin kastoo kari kara haddaba intaas waa waxyaabaha hadda aan soo kaabin karo waajibaadkana saaran nin kasta wuxuu ka qabtaba waa in la baadho laftirkeedu intaanan ka bixin qodobka laftirkiisu muslimiintu waa iskhilaafsan yihiin siyaasiyiintoodi baa iskhilaafsan qabaailkoodii baa iskhilaafsan culama awdooyinkoodii baa iskhilaafsan ugaasyahoodii baa iskhilaafan khilaafsan dumarkoodii baa yacni meel inoo caymatay khilaaf jidri ah oo na baaba oo nala hadhay baa jira maxaa keenay khilaafka iyadoo ay diintu mid tahay mabda ayna ka duulinaya diintunimo tahay allah inu wada aaminsannahay rasuulkii maxamed sal ly slam la wada aaminsan yahay isku meel loo tukado intaasoo qawaasim mushtaraga inaga dhexayso intaasoo shay aan wadaagno wax haddana ina kala wada ma inagaa kala soconna mise gacan baasoo shaydaan ah ama cifriid gacantiibaa ina kala wada wixii waa in la baadho haddaan inagu sasno iska didnana waa in dadka la isku soo celiy waxba ma jiraane idan looga markay dido ama bahal ka dido n waba ka jirin intay wa ursa ay didaayeen ninka la joog waa qalqayliya wa isku soo celceliya kadibna in waba jirin bu ka dhaadhiciya markaas israacdaa haddaan waxba jirin ummaddu inuusa waba jirin walaalta laga dhaadhiciyo hadduu dhib jirayna dhibka in la xaliyo oo in la isku dayo tawsiyaadka aan dardaarmay waxaa weeye dardaaranka markaan soo gaabino mishwaar dheer baa ummadda sugaya ummadda muslimiinta khaasatan soomaaliyeed mishwaar dheer safar dheer baa u taagan oo sugaya safarkuna waa safar dhib badan halgan iyo dadaal iyo juhdi dheeraada ayuu u baahan yahay jidka bilowgiisa safarkaaduna tallaaba ugu horreysa aada qaado roobka waxa u horreeyaan dhibic wey tallaabada u horreysay hadday khaldando oo khalad ku yimaadaay tallaabooyinkooda kale weli wa saxi mahayaan ruuxu markii la yihahdo dabaalo webiga maro halkantaad ka halkaa ka bax hadduu xaggaa u dabaasho somaali waxay tidhahdaa dabaalxumada hiriqu ka bilaabay marna waxay yidhahdaan alifkii xalaf xarafkii alif ku hagaaga albaqra kuma hagaago xalafkii xarafkii alif ku halaabay dheheen oo kaa kharimo macallinku ama kugu qalloociyo ama aduguba faham darro ay ku qabato albaqra weligaa kaaga hagaagi maayo weligaa uu ku daba socon idan tilaabooyinkaynu qaadayno iyo juhuuddaynu fidayno in laga fiirsado in badan la saxo bay u baahan tahay arrintaa waa iga dardaaran guushaynu doonaynaa guul hal jaanib ka iman karta mihe waa asbaab mutaraabita ah, silsila isku isku xidhan oo is haysata mid kastana iskeed inay u saxan tahay oo lasoo tijaabiyey oo intii si fiican loo soo qoray silsiladii guushay socota la dhex dhigay waa inay tahay guriga marka la dhisaayo dhagaxa waa la qoraa intii dhagaxa la qoro oo la hagaajiyo oo la yaa meel ku aadan la dhigaa haddii dhagax qaqoloco dhowr geesi iyo dhowr fiiqle meesha la dhexgeliyo o dhan baa dumahaya idan guri ishaysta weeye guushaynu raadinayno waxay u baahan tahay wadooyin badan oo ishaysta iyo silsila mutaraabit oo isku xidhan oo hal dhagax hadduu khaldamo guriga min asaasi inuu dumay keenaysa waa in laftirkeeda laga fiirsado in badan ay culammadu ka fiirsadaan ummaddu waa inay u noqoto ilaa diiniha tawba shaamila aam caama fi jamiici jawaanib oo madaarkeeduna uu yahay alistiqaama calaa diin illahi wa sunati nebi maxamed sal ly slam waxaan dardaarmaynaa ikhlaas badan in acmaasha lala imanaya la geliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkaad qabanaysa la imanaysa ama jahad ha noqdo ama salaad ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama kelime aad ummadda u jeedeen ha noqotee waa in ikhlaas iyo daacadnimo iyo asidku maca allah ay ku dheehan tahay inamaa yansur allahu hadi lumma bidaciifiha bidacwatihim wa ikhlaasihim wa salaatihim waa garanaysa ikhlaasku waa asaasiga diinteenna iyo waxqabadkeenna waxaa laga yaabaa in dadku ay isku khaldaan mararka qaarkood alikhlaas lildacwa alislaamiya walikhlaas lilashkhaas wadhawaat waa musiibad u daran wey ruuxu wuxuu iska dhigayaa mukhlis lidiini rabbi wa laakiin xaqiiqadu waxa wey marka loo dhabagalo inahu yukhlis lildawaati walashkhaas walinafsi maslaxadiisa ashkhaaska ah ayuu jamiica almasaalix ka hormarinaya waxay maanta ummadda somaaliya wax ku noqon lahayd ama diintu ku istaagi lahayd hadduu ka dhex arki waayo asaga dantiisi khaaska ahayd meesha daacadnimana ma jirto waxaana diinna ma aha waxba kama jiraan waxaan waa baail muxuu baail u yahay adaa danahaad ka dhex waaye waad ka dhex muuqan weyday laakiin xaqiiqa ahaan shay saxan wey taa waa la isku khasaa ayadna waa in aada iyo aad arrintaa looga baarantago waxaa uu keensanayaa juhdigaynu ku jiray muslimiintu maanta ku jiraan in dhalin iyo shabaab iyo dhalinyaro iyo fac cusub la diyaariyo kuwa hore kacay wax badan laguma guulaysanin inkastooy dadka hore aada u dhaamaan oo kontonka sane u dambeysay ummadda soomaaliyeed ay inta hore aada u dhaanto marka la fiiriyo meelo badan laga eego dhanna aynu ka lidayno kuwii hore ka liidano haddana waxaa loo baahan yahay tarbiyat jiili nasr ficii iyo dhalintii iyo da-dii keeni lahayd guusha dhalin lahayd waa in la tarbiya la aas-aaso wax badan baa ka maqan hawshaa waa in laga hawlgalo laguna tarbiya calaa asaasi alcaqiida laa calaa asaasi alqawmiya walqabaliya walcunsuriya walcuruba socon weyday liberaaliyaa shaqayn weyday markis elinin baan kusoo rafaadnay oo ummadii soon ku baaba'day oo soddon sano lagu kaxaynaya socon cagaag baa laga qaaday iyo jab iyo naasabeel carab curubay tijaabisay ka socon weyday ishtiraaki iyo waxay tijaabiyeen shuuciyo ka socon weyday dimuqraadiya tijaabiyeen ka socon weyda maraykan bay ka socon laadahay ciday ka soconaysa waxaan diinta rabbiga socon mayse waa in jiilu nasri la diyaariyo lagu tarbiyo calaa asaasi alcaqiida arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiim ah waxaan dardaarmaynaa in lagu dadaalo waxdada iyo wadajirka umadda muslimiinta ah waxdada alwaxda alislaamiya waa in la helo maxaynu ku midoobeen laakiin calaa asaasi alcaqiida waa in midnimo la raadiyo laakiin calaa asaasi calaa asaasi man baan ku midoobaynaa ama calaa ayi asaas baan ku midoobaynaa waxaan ku midoobaynaa calaa asaasi tawxiid walcaqiida shay kaloo ina aan wadaagno oon ku midoobi karaaye ma jiraan laa soomaalinima aan ku heshiin weynay oo ku midoo weynay laba boqol oo sano maxaan su haynaa soomaalinima lagu heshiin waa oo four pointy five lagu heshiin waa lagu midoobi waa waxaa lagu midoobi waayey axzaab siyaasi ah ama diini ah lagu midoobi waa waxaa in midayn kara waxda islaamiya in la helo ala calaa safaa alcaqiida watawxiid asaxiix waa inay wada socdaan tawxiid lkalima iyo kalimatu tawxiid kalimatu tawxiid wa tawxiid lkalima waa laba shay oo asaasi ah wactasimuu bixabli illaahi weeyaan horta tawxiid waxa way kalimatu tawxiid wactasimuu bixabli illaahi waa kalimatu tawxiid jamiicanna waa tawxiid lkalima idan waa inaan diinta ku midowno calaa asaasi diin lagu midoobay cirqi kale iyo wax sabab kale oo namidayn kara ma jiraan waa lagu khasaaray muslimiintu waa in walahooda iyo hiiladooda iyo hoogooda ay mideeyaan oy xoreeyaan hadda xor ma ah taxriiru lwalaa'i lilaahi walirasuulihi lirasuulihi wa lilmu'miniin waa in walaha yaa hiilo kugu leh yaa hoog kugu leh yaa cadaawad iyo nacayb iyo karaahiya kugu wela waa in la midayo ma midaysno cadaawadaada iyo nacaybkaadu iyo colkaadu iyo colaadaadu waa inay gaala ku aadan tahay jacaylkaada iyo walahaada iyo waxqabadkaada iyo hiilkaada iyo howladaada wana waa inay muslimiinta ku aadan tahay idan laabudda min taxriir lwalaa'i lilaahi wa lirasuulihi wa waxaa kaloo muhiiman dardaarmaynaa laabudda waxaan leenahy min islaamiyati raaya raayada iyo calanka inoo taagan inaan ka hoos dagaalamayno ama ummadda aan noogu baaqaynan babinayno raayo u n ma aha calan u na ma aha calan soomaaliyeedna ma aha calan carabeedna ma aha waa in raayada aad ka hoos dagaalamayso ama ummadda ogu waa in laabudda min ata'abudi min islaamiyatiha wax wado oon ku kulmi karraay calmaaniyiin iyo shuuciyiin iyo qowmiyiin iyo murtadiin iyo munaafiqiin iyo manficiyiin iyo maslaxiin midna ma jiraan haddii khalad arrintaa uu khalad galaay waa ragaadka ummadda muslimiinta maanta ku go-an laba boqoloo sano ku go-an wey iyo ka badanba mar kastoo xoogow halgana uu hagaago ama dacwa islaamiya ay xoogow cagaha dhigato waxaa khaldama raayat raayatulislaam waa habash baa gala maslixiyiin baa soo gala qawmiyiin baa soo gala shuuciyaa soo gasha calmaaniyiin baa soo gala niman laadiiniyiin oo dantooda kolba me sida daksiga ugu dhacayaa soo gala laabudda min ataakudi min islaamiyati raaya waa shay muhiim ah macrakada hadda aynu ku jiro iyo taqaadimkii soo socotaba kulligeed waxaa asaas u ah in ay saafi tahay calankaad ummadda ugu yeedhiso iyo hadafkaad ummadda ugu yeedhiso ninkaad la tacaawani waa inuu yahy nin saafi ah ninka kuu halgami waa inuu nin saafi ah ninka ummadda xaqa ugu baaqi waa inuu ku yahay nin saafi ah laabudda min tasxiixi raaya wa islaamiyatiha waxaa laga maarmaan ah halganka dheer ee lagu jiray laabudda min tafsiir lmuminiina bixaali wa xaqiiqat alacdaa muslimiintu waa in la dareensiiyo la dul istaajiyo cadowgooda wuxuu ya dhab ahaan wixii baa khaldan nin waxaa la yidhi hebel weligaa iska fiiri halkaasuu ku go-an yahayba bal bacdu ducaat wa bacdu salafiyiin juhdigoodii halgankooda wuxuu ku baaba-ay in jamaaca mucayan la radiyo tabdiid ljuhuud baa dhacay haddii juhuuddii iyo majhuudaadkii iyo waxqabadkii iyo awooddii muslimiinta la midayn lahaa bal islaamiyiinta keliya la midayn lahaa bal salafiyiinta keliya la midayn lahaa wax badan bay qaban lahay ninba meel buu ku go-an yahay waxaa la yih halkaas adugu baakinka ku jir ha ka bixin nin waxaa laguu goyay xisbiya la dagaalan buu ku go-an yahay mid suufiya wahaabiya qaba ku go-an yahay ka wahaabiga nimankan un qaqabo asna ku go-an yahay xukuumaadkii boqorada waxaa la wiilashan yararka iska ilaaliya qaqabta idinku kuwaasa idinku daran duqaydii weligood waxaa ku go-aan gaashaanka u daro ree hebel riixa soonin riix ceelka laga fogeeye dhulka annagaa lahayn ninba meel baa lagu baakin gareeyay furhi baa lagala tegay waa laga xoray weligeena marka isku imaan mayno ummadda waa in la dareesiiyo xaqiiqat alacdaa iyo cadowgooda ayuu yahay wakadalika kadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin ilahi wuxuu le waxaan aayaadka u caddayno u fafaahinay sidaa darteed iyo inay caddaato waddada mujrimiinta waddada wadooyinkay maraan duruqdooda asaaliibtooda in la caddeeyo wy yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum ilahi wuxuu leeyahay waxaad qaadataan digtoonidiina hala digtoonaado waxaa rabbi oga digaya hawsha ayadaa waa hawl mayma weeye arrimahaas waa in aad loo tixgeliyo waxaa mudan in la dardaarmo ummaddu waa in lagu tarbiyeeyo aلzuhd wa qasru اlamal wazuhda can اtaraf wاllahw wa xub اlmowt lagu tarbiyeeyo xub اlmowt wa karaahiyat اdunya waxaa nala hadhay ee muslimiinta la fadhiistay waxaa weeye waxaa loo badan yahay manfaciyiin siduu jihaadku u fiican yahay ama dacwadu u socotay yaa xoogow jamciya islaamiya dhowrku noo soo tuuri kala bixi maynaba sida loo fiican yahay hawsha u socoteen gaajada ugu halgamaynaa xoogow nasri rabbi keenhayaa laba kala bixi maaya waxaa li hebel hebel xoogow baa ku fakaday guri buu dhistay baabuur buu wataa xaggee ka keenay afar islaamood buu guursaday see u guursaday anigu midba ma guursanine hadihi اlmaada hiy almukhariba wاlmufsida lilbilaadi wاlcibaad sidaa darteed buu nabigu odhan jiray salawaat ullahi wasalam markuu beeraha arko iyo dholalka dhiilidu ku taalle iyo markuu beer arko wuxuu odhan jiray beertan iyo adduunyadan weligeed calaa qowmin omay soon gelin ilaa adalad qolyahay soo gasho way dulaysaa adduunyadu dadka muslimiinta way dulaysaa ma hormarayso laano iimaankoodii iyo ahdaaftoodii iyo diintoodii bay qabash ka gelisaa naftu adduunyada jacaylkeeda lagu abuuray shaydaan baa caawinaya gaaloo dhan baa u sacyanaysa in maadi lagaa dhigo oo nolosha dambe aakhraba la ilooba marka ummadda waa in badan in badan kutubu zuhdiyaad iyo qasru lamal iyo akhlaaqiyaadka salafka waa in lagu tarbiyeeyo la jeclaysiiyo geerida siday tahayna loogu sheego adduunyadana lagu diro taasoon keenayni inaad meel cila iska fadhiisato asbaabtii addunyada aada qadanin wixii asbaabtii loo bahan waa in la qaato ummaddana qaabka loo tarbiyeeyo la isku tashado kala socodka badan la ilaaliyo oo bilmunaasaba waxaa kaloon hadalka u dambaysanayaa xaalada soomaaliyeed aad bay u qasan tahay waxaa isdhex yaalla dhiiggii macsuumka ahaa iyo kii mubaaxa ah nimanka mujaahidiinta halgamaya ee dagaalamaya ilaha u kaalmeeyo guushana si dhibira rabbi ha ku gaadhsiiye waa inay iska ilaaliyaan dhiigga macsuumta macsuumka ah ee rabbi xarimay daadintiisa intay karaan midka rabbi fasaxay ee u baneeyey dil iyo deynba waa leeyahay shareecada waa taqaanaa dad gacan ku dhigto inaad dishana waa leeyahay inaad daysana waa leeyahay ilaahuma allahuma ilaa an yakuuna murtadan hadduu murtad yahay asagu dayn ma laha ruuxa murtadka ah lama cafiyi karo cafis ma laha waa in suurka laga gooyo fi lxilli walxaram in lagu dilo wey dayn ma laha ka asagu laakiin intooda kale kufaarta asliyiinta ah dil iyo daynba waaya marka gacan lagu dhigo wixii marka hore dagaalamaysa xabadu aysan la tegin markuu gacantaada soo galo fa imaa manan wa imaa fidaaan wey idan intuba waa fasaxan tahay marka muslimiintu mujaahidiinta halgamayay waa inay iska ilaaliyaan dhiigga macsuumka intay kari karaan bal intay mid macsuuma ku dhici lahaayeen mid mubaaxa inay sii daayaan baa u dhaanta qawaacida shareecada waxaa ka mid a culamadu in badan tasi nabiguna in badan ta'siiliyey waay waxaa ka mid a alkhaطأu fi اlcafwi khayru min alkhaطأi fi اlcuquba gaal baxsaday ha noqdo intuu noqon lahaa muslim dhintay intuu noqon lahaa muslim dhintooda xabad ku disha noqon lahaa gaal baxsaday ha noqdo taa macnaheedu ma aha maadaama hawsha isdhex taallo oo dhiiggii macsuumka iyo kii mubaaxa isdhex yeelaan ha laga joogsado halganka ha la joojiyo taa ma aha maxaa yeelay waxaa taa ku baaba ahaya yatacatal bidalika aljihaad jihaadkaa ku baabi'i sulux jihaadka ku baaba'ahaya lama geli karo midow iyo heshiis iyo taxaaluf uu ku baaba'aya halganku lama geli karo waa xaaraan idan waxaan leenahay un hala kale ilaaliyo intii la dhowri karo dhiigga ruuxa muslimka ee macsuumka hala dhowraa laska ilaalin leenahay may taamacma najaadkaa la joojiyo maadaama wixii isdhex yaallo intaad kari kartaad iska ilaalin lala dayn maayo muslimiintuna waa loo digi war ka fogaada nimankaas waan maagannahay laskaga caro waraqaa loo daadin waa loo digi warbaahintaa laga hadlay kii aad qabateed ka shikidana intuu noqon lahaa muslim bas gaal baxsaday muslim dhintay ha noqda hadhih ee waxaad tiradaa intuu noqon lahaa muslim dhintay gaal baxsaday ha noqdo inahaasaan kusoo go-abin lahaa ilaahay subxaanah wa tacaala sida khayrkaana waafajiyo bilahi towfiiq marxaba fadl su-aaluhu waa furan yihiin laakiin waa inaysan mawduuciga ka bixin fadl ha insha alla saa-ilku wuxuu leeyahay waxaan codsanaynaa in kelimo dardaaran loo jeediyo mujaahidiinta soomaaliya oo baryahan dambe uu ku batay buu i khilaafku iyo kala tagu uu ku batay jazahu allahu khayran waa kelimo wanaagsan waa su-aal wanaagsan oo muhiima in wadajirku asal min usuuli islaam yahay wax muran lama ah wadajirku iyo wada socodku waa asal min usuuli shariica waa waa asal caqiide ah wey iimaankeenna ka mid ah walaheennaa ku xidhan diinteennaa ku xidhan jiritaankeennaa ku xidhan sidaa darteed bay culamadu waxay odhan jireen inta asalkaa la waayi lahaa xataa waajibaadka qaarkood in looga tagaa bannaan iska daa sunnada ayo waxyaabaha sunnooyinka ah culamadu waa yaqaanaan oo qaaciday ka leeyihiin wayustaxabu tarku lmustaxabi mu'aqatan liltilaaf qaacida culmadu tasiliyan in badan ka hadlaan wey waxaa la sunneeyaa shayga sunnada ah inaad ka tagtaba si ku meel gaad ah saan ummadda u kala yaacin fartaad adad dhaqaajido ad tixiyaasatay nin baa ka xanaaqo salaada kaa goosan dib niman aan ku salaamin farahaba ka qaad iska taag intii la kala jabi lahaa faraha ka qaad qunuudkii salaada subax haddaad ka tagto soomaaliya baaba kaa yaac masaajidkii baa faaruq noqon hadhow waa la dagaalami waa la kala bixi masaajid cusub bayba asaasa hayaan mar dambaba qunuudkaa ka tegin la imow mid baa sugahaya bismi illaahi araxmaan araxiim miyaad faatixada ku bilaabi mise bisinka waad siraysan hoos alxamdulilah baad ka bilaabi haddaabad hoos u dhigti nin baa kabisi qaadanhaya waxyaabaha noocaasee sunnooyinka ah salafku waa ka tegi jireen marka markaa ay doonahaya ummaddii inaan la kala geynin ilaa ummaddu ay ka bislaanayso oo masaladu masale fiqa ah inay tahay ay ka ogaan karaan ka ogaanayaan in lala imaadana ay sunno tahay in laga tagna ay bannaanta mararka qaarkood sunno nebi maxamed ay tahay ama sunno saxaaba ay tahay ilaa ruux uu ka bislaanayo sunnadaas ku dhaqankeeda waxaa ka muhiimsan wada jirka muslimiinta ma aha inaan leenahay diin maa diin waa tahay laakiin wax ka muhiimsan oo ka daran baa yimid idan kaa intuu baabi'i lahaa waa inaan u yarkaadinna w si muaqatan ah weligeedna ha laga taga haddii la yidhahdo waxaa iman in sunnada la ilooba mutlaqanba laakiin inta laga bislaanayo kitaabta laga akhrisanhaye waa in loo yarkaadiyo idan markay jihaad timaadana kaba sii daran jihaadku wax kastoo u dulqaataba oo ma dulqaadan karo caqiide khaldan wuxuusa kalo u dulqaadan karin khilaaf walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum marba haddii khilaaf yimaadaaye iyo tafaruq iyo isku dhac u yimaadaaye guusha meeshaa ka timaadaaye boqolkiiba siddeetan waa yarta ayadoo sidaa tahay khilaaf baa jira jihaadku hal la joojiye la odhan maayo waa qalad ayadoo sidaa tahay la odhan maayo maadaama uun sufuufta ay dad aan caqiide ku jiraan hala joojiyo la odhan maayo qolihii faatimiyiinta cubaydiinta markay caalamlislaami qaybo ka kamida qabsadeen sida e, maqrib iyo tunis iyo jazaa'ir iyo e, muritaniya qaybo kamid a dowlad weyn ka dhiseen fas iyo kirawaan iyo meelo badan bay qabsadeen dowlad dhowr boqol oo sano jirtay bay qabsadeen oo weliba gaalo ahayd waxaa ku baxay jamaaca khawaarij lidaa ku baxday oo la dagaalantay culammada muslimiinta xilligaa joogay ee suniyiinta ahaa ee u badnaa aima almaalikiya waxay taageereen oy la dagaalami jireen fii sufuuf alkhawaarij sufuuftii khawaarijtii la dagaal ku jireen qudaadii maalikiyada fuqahadoodii culammadoodii kulli waxay la safteen nimankii khawaarijta ah ee xabadda ku ridahaye dowladii gaalada ahayd say udan waagi dambe waa dumiyeen dawla sunniya dhiseen safka marka ka suufiga ee khuraafiga ah maadaama islaam sheeganayo salaadana tukado wuu dhaamaa gaalka asliga ama murtadka xaqiiqiga ah asagu waxaa laga yaabaa shirkiyaadkiisa iyo kufriga uu ku jiro inuu jahliba ka haya ama cuurdarbo u leeyahay meelaha qaarkood idan safku haddaad tirado waxaa maanta raadinaya adduunka saf saafi ah oo aan laga helaynin nin xun aan usan ku jirin waa adag tahay laakiin waxaan rabnaa raayaduna inay tahay raaya islaamiya zacaamada iyo hogaamintuna ay tahay hogaamin saxan sufuufta dad ka dagaalamaya cidday noqdeen marba haddaysan gaalo ahayn mar haddaad ogaada qiyaadada haysato iyo motoorka aswaankood ku fadhido adaa ku fila inta kale oo sixi kara marka inta lagu dadaali kara wadajirta ha lagu dadaalo wadajirkaa aan sheegayna waa inuusan keensanin diinta in laga baxa ama kufriyadka lagu sii dhaco asal baan ilaalinayna waa inaan usuul kale ka guurin asal wadajira markaan ilaalinayno waa inaan usuul kaleo ka ad ka daranba kaa laftirkiisu oo diintaba in laga baxa keenaysa xuquuq badanna ay dhumaan waa inaan la gelin warkaan soo gaabay mujaahidiintu waxay maanta ugu baahi badan yihiin waa in la tasfiyeeyo caqaa'ida iyo mabaadi'da mujaahidiinta xaggana ay ku dadaalaan wada jirka intay awoodaan wabilahi towfiiq masaailku masaail siyaasad u badiseen anaad rabtaan inaad baxar igelisaan shoog saailku wuxuu leeyahay cafan aan tan dhameeyo saailku wuxuu leeyahay mujaahidiintu waxay sameeyeen mararka qaarkood hoobiyay gantaal bay tuuraan kadibna etoobiyaanku way soo jawaabaan bulsho shucuub kalaa ku dhammaata oo muslimiin oon waxba galabsan arrintaa maxaad ka leedahay arrintaas waxaan ka leeyahay horta anugu waaqicaas ma joogo wadaadkuna wuxuu xaqiimeeyaa markuu xaaladda si faahfaahsan oo la socdo ayuu go-aan sharci a ka bixin karaa ama ru'ya asagu u muuqata ka bixin karaa laakiin intaa uun hadda la sheegay markaynu kor ka fiirino waxaan leenahay marka kobaad horta jihaadka la joojin maayo etoobiyaan baa soo tuuri gantaal muslimiin bay ku baabi'in hayaan loo dayn mahaya jihaadka wuu socon hayaa maxaa yeelay kuwa baaba ahaaye ee gantaalku ku dhacahay laftirkooda waxaa laga doonaya inay xabadaba ridaan maxaa meesha fadhiisiin kan gantaalka tuuraya inay ka qayb qaataan baa la doonaya oga horeeyaanba maxaa ka maqan wiilka yare gantaalka tuurahaya wadaadka halgamahayee xaasis ka soo tegay ee dagaalamaya maxaa ka maqan ma wuxuusan asagu u baahanayn oo uusan uusan doonaynin buu kan doonaya ma diintu mujaahidku sheegan buusan kan shacabka dhiman sheeganaynin maxaa u dhexeeya inay wada galaan bay ahayd oo gantaalka wada tuuraan hoobiyaha ay wada tuuraan si loo waayaabaa shacab meel oo wax ku dhacaba haddayse dhacday inuu badhna ay dagaalamaan badhna ay fadhiisteen gantaalkaa ku dhacay oo gantaal gaal ku dhuftay waana shahiida ninkaa shahiid wey gaal baa dilay weliba muxaarib ah waa shahiid darajo fiican buuba qaatay waxaase ka fiicnayd asagoo dagaalamay inuu hawbiyuhu ku dhaco ayaa ka wanaagsanayd loona dayn mahayo nin baa dhimanaya ama shacab baa dhimanaya jihaadka loo joojin maayo waxaase leenahay inta la yarayn karo hawsha ayada ah ee dhan kale laga dhan aan shacab ku badnayn baalka laga ridi karo say meel cidlaa usoo garaacaan inta la xeeladayn kare la yarayn karo dhimashada iyo geerida dadka muslimiinta la yarayn karo ha la yareeyo halkan halkan ayaan la joojin bal culimmadu waxay leeyihiin haddii aad timaado guri ay gaalo iyo muslimiin ku wada jiraan cadowga hadda haddaad siidaysan hadhow adag kugu soo bixi doono adoo muslimiinta u qasdaynin baad xabadda ku ridi kartaa gaalada marka ama muslimiin ha ku dhammaadeen ama aysan ku dhammaanin waana madhab qawa cinda alaxnaaf ay qabaan taa macneedu ma aha muslimiinta ha loo qasto marka koobaadba oo ha lagu haliila ma ahe in gaalada waa lala dagaalami inta la awoodo muslimiinta inta la awoodaa laska ilaalinaya wabilahi towfiiq wadaadkana ka horey marxaba she si fiican mhm. Mhm. iyo hayr mukhrij Mhm. ma qowl barkabeelo ah oo madhabka sunna khilaafsan oo murji ahoo dee aan ictibaar lahayn oo sidaa lagaga tegaya mise ictibaar buu leeyahay oo culammadii sunnada ama kuwa hore ama kuwa hadda joogo qaarkood baa qaba haddii ay saa tahay qaba inaad noo sheegto mase la odhan kara hadday ay qabaanba oo uu jiro culammada markaana cilmiga iyo cadaaladda lagu bartay labana markaati kacayna saa qabaan waxay soo gelaysaa uun masaladan salaadka culamada qaarna yidhaahdeen mataqaanaa su-aal wanaagsan saa-ilku wuxuu leeyahay masaladii xalay masalat alwala walbara muwaalaat lmushrikiin aw alkaafiriin cala lmuslimiin eh, laba qowl baan soo gurnay qowl cumuum ah oo ah eh, shaygu marba hadduu muwaalaad noqdo waa kufri mutlaq ah bixaddi daatihi ruuxii ku dhacay asagu markaa shuruuddiisii iyo takfiirkiisii oo masale kale qowlo wuxuu lahaa min asaasihiba muwaalaat lkaafiriin cala almuslimiin ama masalat lmuwaalaadba min aslihiba waxaa loo qaybinayaa muwaalaad lagu gaaloobo iyo midaan lagu gaaloobin oo kabiir min alkabaa'ira xalay waxaan tilmaanay taqsiimkan dambe inuu yahay madhab almurji'a iyo bacdu ahlilcilmi oon dareemin inay madhab murji'a ku dhaceen oo madhabkaa maray inay jiraan waan tilmaanay saa'ilku marka wuxuu leeyahay ma masala khilaaf ka furan yaho bacdu ahli ay qabaan taqsiimka miyaa mise waa madhab baraka beelahoo cumuumka unbay ahlu sunnuhu qabaane taqsiimka waxaa qaba murji iyo wixii la halmaalabasa qaba ah, maxaase xaq ahayn aan leenahay waa mid markaan leenahay khilaafka jiraayey imisuu u qaybsamaa yaasa kala qabana waa mid haddaynu leenahay khilaafka jiraayey waxaan leenaha ka hadlayna waxaan leenahay murji'e iyo bacdi ahlu sunna oo masalada ku khaldamay baa wada qaba weliba khaasatan raggii dambeeyey ee culammadii dacwa najdiya ay ka mid yihiin bacd ala'ima almucaasiriin ay ka mid yihiin taqsiimkan waa mareen oo raggii dambe ah kontonkii sane u dambaysay ama boqolkii sane u dambaysay laakiin cuhudu salaf marka loo laabto shaygu marba haddii lagu magacaabo muwaalaad salafku waxay mujmac ku yihiin inuu yahay kufri akbar oo mukhrij min almilla ah taqsiimna uusan lahayn xagga selafka marka la tago bacdu eh, ahli lbidac baa qaybiya kalmuctazila eh, waxaa kaloo qaybiyay kalashcariya maturidiya qaybiya eh, bacd lmufasiriin walmuxadisiin ku ta'asuray madaahibta ahlulbidac baa qaybiya amaa nimanka ahlu sunna loo yaqaana almaxad ee mutaqadimiinta ma qaybiyaan masalat lwalaa walbara mutlaqan waxay leeyihiin marba haddii la xaqiijiyo wuxuu inuu yahay alwalaa amwaalaat lkaafiriin cala lmuslimiin inuu gaalnimo yahay bay caddaynayaan ama ahlu sunna qaybtoodii dambe ee hadda raggi u dambeeyey ahaa waa iskhilaafeen marka anugu waxaan ictibaarinaya madhabka hore ee mutaqadimka itibar kuwan dambana waxaan u arkaa niman culamo khaldamay xaqoodin leh xaggana aan la tagfirinaynin xaggana aan la tabdiicinayn ra'yi ay qaateen ay ku qaldameen ilahay ugu cudurdaari karo cudurdaarna barkood aysan ku yeelin karin oo laga yaaba inay xaqii oo iska cad ay ka indhalaabeen waa macquul idan nin caalim oo khaldamay baan ka soo qaadanaynaa lahu ajrun waaxid waxaan ictibaarinaynaa madhabka hore mutaqadimiinta adaa bilahi tawfiiq marxaba adeer afar su-aalood waa wawan yihiin marxaba ha soo gaabi waa saas waa saas mhm waa saas mhm. Mhm. waa saas si fiican mhm ay lahayd waa saas waa saas waa saas waa <laughs> saas saddexda nin ee dalkeenna kala haysataa haddaad noo raaciso waad fiican lahayd sidaa ritigaa saddexna iskugu haysteen ninna u ninna nina hoggaanku hay ninna u saaraa waa saas si fiican waa saas waa saas waa saas waa saas loola tago si fiican uurka laga naco saddex baan baa jirta oo qoriga rido ah. waa saas intaba nimanka diida maxaan ku samaynaa waa saas waa saas waa saas waa saas waa saas waa saas waa saas ma jecli waa saas waa iska gaaban tahay waa saas ninkeeni dadaalay shaki mhm. dadaala mujtahidiinta inay saddexdiiba haddii ilaahay maayo isku oo damceen inay wax ku qabtaan inay ninkii maantadiibuu la tegaya ninkii xoog lahaa ka meeshii gaal ku dhimatay ama nin na ku dhinto labaatan baa ku dhimanaysa waa saas labaatan baa ku dhaawacmaysa waa saas marka faa'iid maynan waa maya waa saas marka taas sifadii sifadii aan wax uga qarsan lahay haddee na tus yay noqoto si fiican si fiican oga baxay si wanaagsan gacan baan hagranaynin waa saas si fiican waa saas si fiican day kas tahay waa saas waa saas waa saas waa saas si fiican Mütecellif. Zekan. Üslubul ilmi. السبب فيما قارن الباس باس واساس في كلام دقح واساس في كلام دقح دقح واساس مركا مركا مركا مركا saas oo saas si fiican si fiican si fiican oo mhm. saas saddexdii saddex baad maraysaa mse mid had baa kuga hadhay mhm. waa saas si fiican ninkii aan dhashay ninkaan dhashay hadda ku khaaska aman gooni isu weydiino hmm. hmm. kii haddaad siiso kaas oo mashaykay ama oo adiga heshay oo waxba haysan ya waxba haysansa reer muslimuun ba haysan bismi adeerkii afar su-aalood oo culculus ayuu soo daayay su-aasha koobaad waa arrin khusaysa arrinta soomaaliyeed waad maqlayseen qaybta hore baan filayaa adeerkii wuxuu leeyahay cadow waddan kusoo duulay uurka waa ka necabnahay oo niman gaalo ah adduunka waddankeenna xoog ku qabsaday afna waa kala dagaalanaayo waxay yihiin waa ummadda oo loo sheegaa oo wadaadihii waxba ma hakaranin oo waa la caayaa waxay yihiin la sheeg gacanna waa ka hadlayo waa la dagaalamaa xabad baa socoto mujaahidiin baa dagaalamaa annagoo gaalada uurka ka necab afkiina aan waxba hakran gacantiina aan waxba hakran haddana waa ka cila yihiin dad badan baana ku dhammaanaya sidii malaayiin baa dhammaanaysa saan dadku usii dhammaanayso hawshii in la joojiyo ma ficilaateen buu leehay macnaha adeerka hadalkiisu taas weeye su-aasha labaad waxay ahayd nin hadduu ninkaas u dilo oo lasoo qabto loo qisaaso ruuxii lasoo qabtay lasoo qisaasay ruuxuu dilay dhiiggiisii saama kaga dhaco oo aakhara miya waxba la weydiin mise waa isku qabaan su-aal waa taa saddexaadna waxay ahayd ruux guur ritay oo sinaystay ama mid aan guur radin inoo zinaystay labadu marka lasoo qabto waxay leeyihiin midna shaabug buu leeyahay midna in dhagax lagu dilo markii lasoo qabto hadday calacala waa isdhiibna tooba yaa rabbi yidhaahdaan soo layskama dayn karo su-aasha afraadna adeerkay waxay ahayd ilma aan dhalay oo qaangaada xaggana waxba gacan ku hay anna aan wax dhaamo zakada maku baxdaa afartaas su-aalood su-aasha koobaadee hore waxaynu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fataquu llaha ma stadactum wa acidduu lahum ma stadactum wixaad awoodaan la imaada dhagax haddaad tuuri kartaan tuuraa la yidhi waa innaga habeen dhawod soo maraynay in dhagaxa la tuuray waa halgan iyo jihaad bay culamadu yidhahdeen iska badaa aakaiyo qoriy hoobiyaba hadda la tuurahayo cabdiraxmaan sheegahaye qori haddii u lahayo iyo dhagax iyo faniin iyo laqaadi iyo wuxuun lahayo ha la tuuraa la yidhi dadka muslimiinta dhammaanaya waxaan anagu dilay ma aha sabab baan u noqonno laakiin gacantaana a kumaysa dhiman gacan gaal bay ku baxeen ninety one-ka ilaa yowmina haadaa soomaaliya waxay iska dishaa iyadu gaalle uusan ka dilin malyan kor buu u dhaafahaya in gacan gaala ay ku baxaan oo shahaado helaan baaba u dhaanta inay dulligan kusii noolaadaan jihaadka marka inuu socdo oon la joojinin bay maslaxada ku jirtaa malaayiin baa ku dhammaadaani maxaa yeelay mal labada malyan ee dhammaatay waxay badbaadin doonaan adiga wiilkaada iyo aayatiinka iyo mustaqbalka soomaaliyeed waagii xaawataaga iyo dhagaxtuu dhagaxa tuurahay in cabdilxasan aseefta watay dagaalamahayo haddii layska fadhiisan lahaa oo la odhan lahaa ummad baa baabi'i halganka ha la joojiyey iyo xorrimadoonka ha la joojiyo intii yaraydee afartanka sana aan ku noolayn lama helen dhiig rag baan ku noolayn mujaahidiin dhiiggood iyo xornimo doono dhiiggood baa lagu noolaa barkoodna ha saxna barna ha xumaadaane waxaynu u dagaalamaynaa waa xarbi istaraatiijiya oo mustaqbali ah wey ma aha anugu inaan hadda mudhaha goosto oon dowlad ku fadhiisto ee waxaa weeye waddankan islaamiga ah dowlad islaamsay aakhir oga istaagto inta dambena u badbaadaan baan malyanka u dhammaanayaa fii sabiilana ku dhammaanaya xaqdarrana kuma dhimanayaan khayr bay ku dhimanayaan ceel yaroy soomaali isku qabatay ama gabarh la kala qaatay baa ku dhammaan jiray idinkoo ka dhiidhiiraya ree hebel dulli bay qaateen iyo lidnaan bay ogolaadeen yaan la odhanin soomaalina aysan maqlin baa ragu dhammaan jiray diintaadoo lagu soo duulay gabdhahaadoo la kufsanayo raggii wadaadaha iyo culummadii oo la dhiibayo sida adhiga suuqa loo geynayo waxaynu dhowran karra ma aha ummadda soomaliya kullieda inay dhaqaaqdo sakiir iyo kabiir dhaqaaqdo oy dhammaato ayaa ka fiican waxay maanta ku nool yihiin wada dhammaan mahayoona wax la ogaada wey boqolkiiba soddon ama labaatan baa dhiman siddeetan kale xorriyad bay ku noolaan doona insha allahu tacaala midaa waa middaas ee labaad ee ah ruuxii ruux dilay ee loo qisaasay dembigii ma ka dhacahaya laba xaq baa ku tacalluqay ruuxii la dilay xaqa koowaad ninkaa dishay ahal baa dhalay oo waalid iyo aabbihii hooyaa dhalay reer buu ka dhashay xaqoodii waa kaa dhacayo adaaba laguu dilay waana kugu bogsadeen cadaawadday qabeen iyo dhiiggii ay wixii ku taagnaa marka adiga lagu dilay waa kaa dhacay xaqa asagay ahalku ay lahaayeen waa tegey xaqii xadgudubkaah adugu aad naf bini aadama banaanka taaganoo min ajli dalika katabna calaa bani israa'iila anahu man qatala nafsan bigayri nafs fakaanamaa qatala annaasa jamiican ahaa baa meesha taagan kiina qisaastan lagu qisaasay buu ku dhacayaa bay culamadu leeyihin lianna alxuduuda kafaaraat liasxaabiha xadidka abi hurera waa garanaysa xuduuddu marka qisaasta wadaaddaa soo geliyay oo ninku marba haddii la qisaaso naf buu gooyey naftiisina la gooyaye waa yakfi bay leeyihin oo xaqi waa kaa dhacay laakiin sida raajixa ah xadgudubkii iyo dhiiranaantii aad ku dhiiratay naf bini aadama oo macsuuma inaad dhiiggeeda daadiso aakharo waa ku sugahaya aakharo waa lagu weydiin lakin culamadu waxay u badan yihin marba haddii lagu qisaaso xaqa asaga iyo xadgudubka asaga xasanaadkaada laga goyn ruuxa dishay baana la siin adag wax laguma haysto kolle waa toobadkeen marba haddii lagu qisaasay nin toobadkeene baad la xukum tahay laakiin jur-adii iyo xadgudubkii iyo dhiiraday aad ku dhiiratay nafta ayada ah waa su-aal aakhara iman karta rabbina uu kaa ralligelinayo ruuxii aad dishay insha allahu tacaala su-aasha saddexaad ee ah ruuxii zinaystay eenu soo qabannay hadduu cabaada maiska sii dayn kara uu toobad keeno ruuxuu asagoo zinaystay oo zina ku dhacay hadduu iskeeno oo yidhahdo xad baan ku dhacay halay halayga oofiyo culama waxay marahayaan ruuxa toobadkeenku toobadkeena asagoon cidna soo qabanin aan la dabagelin toobadkeenku toobadkeena issoo dhiibay xadkii waa ka riday la dili maayo culamaa qaba waana madhab xoog badan adilo badan ay tusayso laakiin marba haddii lagu soo qabtay xaakimkana laguu keenay maxkamaddiina aad taagan tahay si kasta duucabaada lagu dayn maayo intaan laakiin lagu soo qabanin haddaad adigu iskeento tira xad baan galeha laga oofiyo in lagu cafiye xaq baad u leedahay madhab dilaana tusaysa laakiin bacdamaa lagu soo qabtay lagu cafin maa lagu sii dayn waa laga oofin xadkaa laga oofina dembigaadi o dhan iyo zinad ahaa baa rabbi ku baabi'inhaya midda kale ah ilmahan dhalay sakama ku baxdaa ilmaha qaangaarhka dhashay ee kaa tabar yar hadduu faqiir yahay ama miskiin yahay ama musaafir yahay ama mujaahid yahay maalqaben baa allah ka dhigay sideedan ruux ilahay sheegay hadduu yahay sakadu waa ku baxdaa waad siin kartaa waana qaraaba xiriiris xaggana waa wabilahi towfiiq bismillahi raxmaan raxiim sheekh su-aashaani waxay leedahay dad waxaa jira culimo sheeganaya haddana taageeraya axmaarada iyo dowladda kumeel gaarka ah kuna tilmaamahaya dadka muslimiinta ee la diriraya oo arrintaa ka dhiidhiyey inay mooryaan yihiin dadka dhiiggooda iska bannaystay dadkaa xukunkoodu muxuu noqonayaa sheekh waxaan leeyahay su-aashaas anugu horta dad inaan xukumo uma fadhiyin dadka inaan xukumo uma fadhiyin laakiin muhimmaddu waxaa weeye eh, haziimo iyo jab waxaa la yihahdaa inaad khadkii iyo waddadii aad hayse ka leexato in maalin lagaa adkaado oo rag intay isqabteen dagaalamay maalin lagu jabiyo jab lama yidhaahdo in maanta lagu jabiyo berina lagu jabiyo mar saddexaad lagu jabiyana jab lama yidhaahdo haziimada iyo jabku waxaa weeye khadkii aad ku taagnayd iyo xaqi aad daalibaysay daba taagan inaad ka tanaasusho wey ninkii ku legday ku jeelciyey mar dambaba inaad hollin weydo ood geli weydo ood samirtood gacmaha dhiibataa yaa la yidhahdaa waxaan leenahay mujaahidiintu waddada ayada ah ha hayeen yaa loo bixin amaa nimanka maanta odhanayaay soomaalida iyo xukuumadda la sheegay ee gaalada la safan iyo qabaa'ilka gaalada taageeraya ayaa saxan wadaadaha dagaalami waa khaldan yihiin waxay ila tahay nimankaa culimo ma ah hadday culamo yihiinna anigu waxaa arkaa inay culamo shaydaan yihiin waxay ila tahay hawsha hawl iska cad weeye waana shay iska macruufa ah. waxaase dhici karta nin culamo wanaagsan in intuu qaab wax u arkay ama wax maqluub u galay ra'yi fasaadsan uu qaato ijtihaado ku khaldama inuu qaato hadduu ruuxuu yidhahdo halganka waxaan u arkaa maanta inuusan faa'iido keenaynin waa masala qadiya jus-iyo lagu isku khilaafi karo laakiin gaal soo duulay oo waddanka qabsada oo ixtilaalay culimadana ay ku ijmaaceen inuu jihaadku farducan yahay wax kastoo la awoodoon lagu bixiyo haweenku dagaalamaan carruurtu dagaalamto addoommuhu dagaalamaan ninka madiinka uu dagaalama biijmaci lmuslimiin culimmaduna risaalu qoray ninka doctor cabdalla oy kulligood akhriyeen hayat eh, sheekh ibn baaz ibnu cuthmeyn kulli ay akhriyeen oo ogolaadeen in maanta halganka caalam ka soco farducan yahay kulligood caddeeyeen wax la og yahay weeye middaa ayadaa waxaan le dhegyan jalaq loo siini alqaafilatu tasir walkilaaba tanbax bu i ninka anwar asadaan jamaal cabdinaasir hawshu ha socoto masaarkay wadadayaan laga leexanin cadowgiinu waa cad yahay halala halgamo waxaad haysaaneed awoodaanna ku dagaalama idinkoo waddada ku taagna ku dhammaada waa gobnimo almowt litaxyaa baa jira iyo iyo waxa la litaxyaa taxyaa litamuut yacani dhimasho aakhir lagu noolaadaa jirta iyo nolol aakhir ku disha dulli haddaad qaadato oo tiraada maanta yar noolaatid aakhir waad ku dhimanaysa kugu soo bixi laakiin maanta haddaad duliga ka dhiidhido aakhir waad noolaan oo aayatiinkaada ee mustaqbal waa hagaagi doonaa xaq ninkii lahaa daba taagayna ma dhumo culummadan waxaan leeyahay wixii niyad khaalisa watay ee ilaahay ku ogyahayna waa wadaad khaldamay oo wax khalad u qaatay ninkii munaafiq ah ama mulabiso ummadda minjaxaabanayana waa caalim shaydaan way culamaa sunna weliga waa jiri jirtay halgan kastoo ka dhacaya caalamul mar kastoo ixtilaal dhacdasan baa loo qaybsami jiray weligeed jazair waagii la qabsaday sudan waagii la qabsaday tunis waagii la qabtay masar waagii lagu soo duulay khaliijka waagii la qabsada uu yimid maxamed cali baasha uu kusoo duulay ee dawlal wahaabiya u baabi'iyey kulli waa la iskhilaafay wadaadii waxay u qabsay nin yidhahda xabadda halla wado fattaqullaha ma sadactum nin wuxu yidhi ha laisdhiibo oo gaaladu taageeraya ama munaafiqiintu taageeraya weligeedba waa la kala bixi jirayey yaa cidna dheg jaraq loo siinine eh? waddadu waa canta cadday halla wado wadaadahana ilahay baa xisaabin doonaa kee mukhlis aana ee khalad wax u qaatayna ilahay baa la xisaabtami doona kii ummadda khaldayana ilahay baa la xisaabtami doona insha allahu tacala wabilahi tawfiq waxay leedahay hadday jirto nin timajaro ah oo dukaan u furan yahay baa waxaa u yimid nin etoobiyaana kadibna wuxuu yidhi timaha ii jar wuu u jaray markii axmaarkii meeshii ka baxay baa loo yimid ninkii waana la dilay iyadoo laleeyahay gaaladaad kaalmaysay oo muwaalaad baad samaysay arrinkaasi masaxba xukunkiisu muxuu yihi su-aasha iyadaa ka jawaabi maayo leannahu su-aal khaldan weeye waxaa dhici karta ninkaa tima tima jareed keliya aan lagu dilin wadaadihii dilay hala dabagalo hala weydiiy ay leeyihiin rag naga aqoon badan baa ku jira culumay leeyihiin maxaakim bay leeyihiin waxbay qiyaasaan nin timaa jarta keliya ma filahay in lagu dilahaye dib su-aasha loo celiyo waxay u badan tahay inay dacaayad iska tahay bay u badan tahay fadal adugu su maxay tahay adoo soo gaabinaya dadka xaggee joogaan iyagoon ila allahu ku darin xukunkooda muxuu yahay bismi llah baab kalena geliseen baa aynan ku jirin waa su-aal fiican ruuxa muslimkaa markuu leeyahay laa ilaaha waxay iska u badan tahay inuu u qasday inuu kelimad tawxiid la yimaado waxay u badan tahay inuu u qasday in kelimatu tawxiid uu la yimaado laakiin waa siiqo khaldan iyo weer aan habboonayn inaad ku istaagto laa ilaaha oo nafyiga aad ku istaagtahay tawxiidna ma aha alla u dhawaashana bal kufri iyo gaalnimo weeye daahirkeedu laakiin maadaama carabku inta badan hawshaa iska bartay nabiguna qisadaa qisa lamida uu ka yidhi man ta man qaalat man xalafa billaata walcuza falyaqul laa ilaha illa allah waxaan leenahay ninkii ogaaday inuu ku dhawaaqay laa ilaaha bas uu yidhi ha ka toobad keeno kadibna tawxiid dhamaystiran la yimaado odhan mayno marba haddaad tiri laa ilaaha gaal baa tahay leanna waxaan ognahay inuu ruuxa muslimka u qasday uu doonahaya inuu kamia dhamaystiro laakiin muran iyo hadal u wada darteed buu soo gaabsanaya ikhtisaar shoodkaad buu ka dhigay marka ku tagfiirin mayna waxaan leenay lakiin waa nadaam iyo usluub aan fiicnayn ka dhacna ku ad tawxiidka hadday badbadato dhaqan ku noqoto soo noq noqotana keeni kara lagu tagfiiriye ha laga fogaado hawsha tawxiidka hala dhammaystiro aysan ka ayn dhaartaba hala yaray sideeduba dhaartana halaska yareeyo tawxiidka haddii lagu dhawaaqahayana halala yimaado asagoo dhammaystiran ummadda arrintaa waa inay ka waanto haddana odhan may dadku waa ku gaaloobeen hawsha ayada ah wabilahi tawfiiq sheekh su-aasha laba su-aalood oo isku dhowbaa baa meeshan taalla waxay leeyihiin su-aalaha sidaan ognahay markii maxkamadihii islaamiga aha la jebiyey qiyaadadoodii iyo odayaashoodii waxay tageen dal macnaha magaalada casmara iyagoo halkaas ku dhisay isbahaysi ay ku midoobeen waxa baarlamaanka xortaa loo yaqaan iyo calmaaniyiin iyo bulshada rayidka iyo dad badan isbahaysigaas isaga ah muxuu yahay xukunkiisu wabitaali gaalo haddii aada la dagaalamayso gaalo kale ma loo kaalmaysan karaa masalada u dambaysa haddaan ku horeeyo qaybta u dambaysa iyadaa ii fududay qaybta hore waa khatar weeye waxay ila tahay eh, gaalo ma la kaalmaysan karaa waa la kaalmaysan karaa lamana kaalmaysan karo gaalo waa la kaalmaysan karaa marka gaalo lagu duulahayo culamada muslimiinta waa ka hadleen masale la baxtiye weeye fii kutubi alfiqi ku qoran dawaawi islaam ku qoran weeye in gaalka la kaalmaysan karo markaad gaal ku duulayso laakiin shuruud bay culamadu u dhigaan gaalka aad kaalmaysan waa inaad ka awood badan tahay hadday berri kii aad ku duulaysay iyo kaad taakulaysanaysay isku biiraan oo iskaalma xagga ay ka wareegaan laba aad ka dhicin kartood ku filanta waa inay yihiin gaalka aad kaalmaysan waa inaad ka xoog badan tahay waa kow lama haya maanta gaal aad ka xoog badantoo la kaalmaysto xaqiiqada idinka waad ogtihiin waxaan hadda anu keligay sheegahaya ma aha shardiga labaad ee culum udhigan waxaa weeye gaalka aad kaalmaysan waa inuu talada waxba kulahayn talada go-aamadaada waxaad qabsanayso xilligaad duuli raggaad ku duuli qaabkaad isticmaali talada meeshay ka godo inaysu shuqul ku lahayn ood odhanayso hor soo dhaqaaq beri baan xabadda ridaynahay soo soco ciidan aad kaxaysanaysa waa inuu yahay laakiin taladaadii iyo tanfiidkaadii iyo shuuradaadii iyo waxqabadkaadii midnaba waa inuusan ta'hiirinin shardiga laba saddexaad culummadu waxay leeyihiin waa in aamin laga yahay qolyahaad kaalmaysan khiyaanadooda gaalo aamin laga yahay inay ku khiyaamaan oy hadhow kaa hoosguuraan ama kugu soo noqdaanba waa in aamin laga yahay taana waa naadir maanta afar waxay leeyihiin waa inay ahaayeen gaalo lagu yaqaanay qalbi muslimiinta ay wanaag u hayaan niman weligoodba lagu yaqaano colaad ay muslimiintu u hayaan gaalo iska muxaayidiina oon colaad iyo halgan aan kula jirin iyo dhib midnaba muslimiinta waa inay yihiin afartaa shardi marka la helo inaad ka awood badan tahay taladaada inuusan waxba kulahayn waa inaan khayaanadiisa aamin laga yahay waa inuu yahay gaal muxaayidoon hadda ka hor cuqdad iyo colaad midna aan muslimiinta u haynin waa la kaalmaysan karaa culumaa qaba sida raajixana waa inaan la kaalmaysan karin bataatan fi saxiix muslim baa ku sugan tahay inuu nabigu diiday sal ly slam asagoo weliba u baahi badnaa oo maalinka ugu baahi badnaabuu nabigu diiday weliba nin lagu laga daree lagu ogaa geesinimo iyo halgannimo lagu ogaa iyo dilaannimo lagu ogaa khiyaanatiisana aan laga baqaynin tolkiina taageerayey oo ansaar taageerayay ayuu nabigu diiday sal ly slam innaa laa nastaciinu bimushrik wa fii riwaaya lan nastaciin bimushrik lan naafiya ah ayuu nabigu isocnay sal slam marka ma banaana min xayu eh, eh, adaliil ma banaana laakiin way banaantahay cinda bacd alcilmi marka shuruuddaa laga helo amaa in gaal intii la kaxaysto loo kaalmaystaye muslimiin kale waa masalo kufri waa taa ka soo hadlayna masalat walbara baan kaga soo taa la isweydiin maayo qaybtan dambe ah asmara dad hawsha ay u dhunduleen in la weydiiyo ku fiicneed ama iga aqoon badan bay ku fiican tahay waxaase ognahay asmara culumaa tegay niman maxaakima niman culamada somaaliyeed kamid oo weliba aqoon badan baa tegey ka qayb qaatay waxayna u arkeen inay u bannaan tahay fataawo bay ka qoreen abxaas bay ka sameeyeen inay daruuro keentay oy maanta u bannaan tahay bay u arkeen waa culamo ijtihaaday oo waxay ayagu awood lahayn iskugu geeyey wanaagna doonahayay intaan ku ognahay wanaagna doonahay intaan ku ognahay ee waxqabad iyo badbaadin dalka soomaaliyeed iyo in gaalo la yska dhiciyo laakiin aniga shaksiyan waa ila khaldan yihin aniga shaksiyan waa ila khaldan yihin liasbaab sababka koowaad waxaa loo muujinayaa oo markaan inagu culamaa ama muslimiina aynu tagno casmaro tagnon eritrea hoos tagno iyo asaas afarqana hoos tagno asaas afarqiiyo eritrea waxay u muuqan dowla mukhlisa saalixa danaha soomaaliya danaynaysa muslimiintana wax u qabanaysa iyadoo la ogyahay inay etoobiya ayuu ka daran yihiin muslimiin boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba lixdan waa muslimiinta eritrea jihaad baa ka socon jiray oo la yaqaano caalam islaami laga fatwooday inuu jihaad yahay masaajida xaram almaki iyo xaram almadani looga ducan jiray ilaa amankan fataawadu ay qoran yihiin wuu baabi'iyey waagi hore ee waddanka laga kicinaya mangisto iyo dowladda etoobiya laga go-ahayey halgankii socdaya jihaadka boqol kiiba sideetan muslimiin baa waday wuu baabi'iyey dacwa ma ogolo ninkii lagu arka dacwa lagu arka xabsigu dhiga waa meesha ugu xun adduunka maanta ee muslimiin lagu cadaadeeyo wey eritrea marka in muslim eritreana la cadaadiyo kii cadaadinayana aad ka dhigto boqor iyo nin isoo soomaaliya dan u ah muslimiinta eritrea iyo kuwa soomaliya waxba ma dhexeeyo malla zanaawi iyo sidaas farqi waa masha darajawo waa laba gaal oo muxaaribiina kana muslimiin baabi'iyaa kana muslimiin baabi'iyaa inaad muslimiin tiraahda kaale iga caawi ninka eritrea joogayow kuwii joogay xaggana aadan ka hadlin danahoodii bal aad ka dhigta nin muslixoo danaha muslimiinta u taagan aad ka dhigto carab iyo islaam sa aad ugu soo xidho dhaqaaluhu kuu soo maro musiibo taagan midda labaad ee ku jirta waxaa mafsadada ku jirta aniga i muuqataay niman culamaa oo wanaagsan oo ahlu khayr ah ayaa waxay la midoobeen calmaaniyiin shuuciyiin murtadiin munaafiqiin ah nimankii soomaaliya keenay axmaarada una feermeeyey xalay ibni xasan wuxuu ku takfiirinayay ninkii waraaq qoru takfiiriyey raashin ninkii gaala u kariyuu takfiiriyey caadi ibn baltaca inuu beder yahay ku baxsaday waraaqda qore keliya nimanka intay shireen baydhaba ku shiray feermeeyey in etoobiya waddanka la keeno waddanka qabsato ayaa shirka asmara ku jiro waadihii la midoobay dastuur baa la qoray keenayaay in la ictiraafsan yahay jamciyadda qurmaha ka dhexaysa in la ictiraafsan yahay xuduuddan juqraafiga ee daaquutiga kufriga ah in la ictiraafsan yahay majlis alamni dowli intaasoo masaa'iba dastuurku u haya waa qoran yahay aniga markaan soo ururiyo waxaa ii muuqatay taxaalufka asaga ah inuusan bannaaneen xaaraana yahay waana siday fatwoodeen sheekh albani raxmat ullahi tacaala calayhi iyo sheekh ibn abbaas markay jamaacadii isla akhwaanka la odhan jiray ee xalab iyo xamaa ka dagaalamaysa suuriya ka dagaalamaysa ay la midoobeen niman qowmiyiin oo shuuciyiina oo lamid a ah kuwa asmara lagula midoobay culumadu waxay fatwo inay xaaraan tahay laakiin culamada soomaaliyada waaweyn oo aqoonle aan ku kalsoonahay wax iga dambeeya ma aqaane ayaa hawsha qaatay waana ku ijtihaadeen waa ina khaldami karaan waana saxmi karaan lakin aniga shaksiyan waa ila khaldanya wabilahi towfiiq marxaba masalada ah muxuu ahaa dastuurka asmara waxaa hadda aad sheegaysay oo saddexda ah adiga maa shaksiyan ka akrisay mise waa laguu sheegay soo sheekh su-aashani waxay leedahay qof islaama ah ee dalkiisi lagu soo duulay oo la qabsaday oo haddana doonaya isagoo adduunyo doonaya waddankii inuu gaalada uga hijrado uga cararo muxuu yahay xukunkiisu wuxuu leeyahay sidaan ognahay macnaha dalka dal dal qof islaama ah markii la qabsado dalkiisii oo gaala ay qabsato haddii uu waddankiisii ka cararo isagoo doonaya inuu dhaqaale helo oo meelaha kale ka ganacsada halkaan ganacsigiisu ku socon karinin waddankiina gaaladii uu uga hijroodo qofkaasi xukunkiisu muxuu yihi su-aashu waxay leedahay ruuxii islaama ah oo waddankiisii gaala qabsato oo waddankii gaaladii uga cararo oo aan la dagaalaminin isagoo waxa uu raadinayaa inuu ganacsigiisa sii wato oo meelaha kale ka ganacsada ay tahay muxuu yahay xukunkiisu bismi ruuxa noocaasa cinda culamaai dacwa najdiya waa gaal kaafir wey wixii awoodi karaa inuu halgamo dagaalamo xoolihiisa keliya inuu la qaxo meel kana kaga shaqaysta keliyana waddanka ooga taga daati islaam ee gaal kusoo duulayna ka taga asagoo halgami karo jihaadi kara soo adduunyadiisu u badbaadiyay keliya u taga oon kusoo noqon gacan iyo hiil iyo howlo dambana aan ka geysanin cinda culamaai alwahaabiya ilmutaqadimiin gaal wey kaafir bilahi waxayna deliishan jireen dalika biannahu mustaxabu alxayaati dunya cala alaakhira laakiin aniga shaksiyan waxaa ii muuqda ruuxa asaga ah kabiira min alkabaa'ir buu ku jira waajib diinaha fardocayn saaraa oo inuu halgamo ahayd maal iyo naf uu ku bixiyo ayuu ka soo cararay naftiisu la cararay fulay weeyey fardocayn buuna ka tegay laakiin gaal ma aho bilahi tawfiiq su-aashaani waxay leedahay muxuu yahay xukumka qofkii yidhaahda ethoobiya diinta islaamka ayay u gargaaraysaa sidaasayna waddanka u timid dad diinta hadlaynayaa waddanka qabsaday markay ciidamada etoobiya dadka diinta islaamkay u gargaarayaan qofkaa xukunkiisu muxuu yihi su-aasha aniga in lay weydiiye ma ahayn shacabkuna waa ka dharagsan yihiin waxaa noocaas yidhi xaggana ruux la qasbay aan ahayn oon bastoolad lagu haynin waxaa laga yaaba intii bastoolad lagu qabtay in adeecadda la keenay waa macquul ruux maankiisii iyo miyirkiisa la maroo waalana aan ahayn sabi yaroo iska hadaaqayna aan ahayn ruux sarqaansan oo khamra cabayna aan ahayn wax cuurdaar cuurdaaroo kaloo sharciga ah uusan jirin xaggana macnaha ku dhawaaqay waa kaafir bilahi waa murtad islaantuna waa ka furanta xoolihiisuna ben bangiga muslimiinta la geliya bimacnaa mujaahiinta lagu wareejinaya asna waa kaafir murana taa ma laha su-aalahana soo gaabiya hadda waa badisee hal su shareecada ilahay maxay ka qabtaa maadaama annaguna jihaad ka socdo soomaaliya inuu farducan yahay qofkii kenya jooga awooda oo shaab ah inuu ka jihaatimo soomaaliya ee yidhaahda aniga qalbigan ka jeclahay gaaladan qalbigan ka necbahay intaa waajibka muuga dhacaya bismi waynu soo marray masaladan markaan kelimada dheeree soo wadnay waa ka soo sheekayn soomaaliya besa ma aha adduunka maanta jihaadka ka jiro dhan baa fardu cayn ah waa inagu soo sheegnay bacdamaa saqada bukhaara wa adarabijaan wa mosco wa andalus bacdama ay gacanta ka baxeen ilaa suquudi baqdaad wa suquudi alqudus wa suquudi muqdisho ilaa ay intaa la soo gaadhay fardocayn buu jihaadku ahaa lix boqol oo sano ka hor haddana waa fardocayn nin kastoo awoodi karaa inuu naftiisa ku jihaado ama maal ku jihaado ama ra'yiya ku jihaado awoodi karoon jihaadin oon teginna waa aatim fardocayn buuba ka tegay kuwa soomaaliya dhooban kuwa kenya dhooban kuwa dibadaha jira yurubee galbeed jira kuwa carabeed ee xarameenka joogaayey soomaaliya inay ka jahadaan waa farducayn inay ciraaq ka dagalamaan waa farducayn kulligood waa aatimeen caaliman wa mutacaliman wa caamiyan nafsa shay aniga kula hadlayaa ku jira nin ka baxaya aan jirin taa waa in la ogaada nin kastana tabartiisa seeg u taalla wabilaahi towfiiq su aashaani waxay leedahay darsigaagii hameyn hore waxaad ku sheegtay xajaaj in lagu tagfiiriyey mas'alat alxaakimiya kadibna waan sheegaya tiri marka masaladaas inaad noo caddaysaan jeclaan lahayn sheekh bismi illah xajaaj in yaxkum bigayri kitaab illahi subxaanahu wa tacaala mujaahid ibnu jabr uu caddeeyey waxaa kaloo caddeeyey taawus ibnu kaysaan waxaa kaloo caddeeyey ibraahim annakhaci baa caddeeyey waxaa soo guuriyey meelo badan ibnu rajab alxambali fii kutubi kusoo guuriyey waxaa kaloo soo guuriyey asheekh abulxasan alma'ribi fii bacdi kutubi haddana naqligii si toos ooma xasuusta laakiin kulligood waxay caddeeyeen waxaan ka ahayn ninka loo yaqaana shacbi aan ka ahayn waxay caddeeyeen in yaxkum bikayri kitaab illah oo aaraadiisi iyo wuxuu doono uu samayn jiray dadkana saa ku len jiray marka inuu ka tegay kitaabka rabbiga iyo sunadii nabi maxamed bay ku tagfiiriyeen wax kaloo ay ku tagfiiriyeenna maba jirinba amaa jawrku salafka waxba kuma tagfiirin jirin jawrka iyo eexada fii bacdi almasaa'il een xukumka gelin laguma tagfiirin jirin taa waa iska caddaa insha allahu tacala jaanis o helan waa laga yaaba oo naqligii ay idin keeno waxay leedahay waxaad noo sheegtay xalay xaatim ibn abi baltaca inuu quraysh sheegan jiray aanu kana dhalanin qofku qoys uusan ka dhalan inuu sheegto maxay shareecadu ka qabtaa bismillaah waxaa loo yaqaanaa xilfiga ama isgaashaanbuursiga ruuxa asagoona abtirkiisii iyo nasabkiisii bedelaynin in qoys kale uu dhex dego oo dhaqan ku yahay ama qaraabanimo kale ka dhexayso xidhiidnimo kale ka dhexayso ama uu kusoo dhex koray oo kale inuu u nasab sheegtahay wax dhiba ma laha wayna bannaan tahay laakiin waa inuusan abtirkiisa bedelin yaa tahay isagoo cabdullaahi maxamed cali ahaa inuusan maxamed xasan jaamic geedi inuusan abtirkaa bedelin laakiin marka uu nisbaysanayo ama la weydiinayo inuu dhaha ree hebel baan ahay qoyskaasaan ahay oo gobolkuu kusoo koray ama uu dhaqan ku ahaa ama magta uu la bixin jiray ama uu ku dhiiga uu sheegtay wax dhiba ma laha waa arrin salafku yaqaaneen waxau dhihi cabdullahi ibn wahb alqurashi mawlaahum alqurashi baa leeyahay quraysh weeye waa mawlaahum idan waxaad arkaysa hebelka alfulani xaliifuhum walahana waa ku yimaadaa nasabku waa loo waa ku yimaadaa xilfiga iyo taxaalufkana waa ku yimaadaa way bannaan tahay lakin bishardi waa inaadan nasabkaada abtirka asal ahaan aadan bedelin wabilahi tawfiiq eh, bismillah sheekh waxaan ku weydiinayaa eh, waxaad soo qarirtay eh, almaxaakim alislaamiya inay ahayd dowla islaamiya intaad kusoo jirtay muxaadaradaada midkay noqotaba okay eh, waxaan ognahay inuu lahaa hogaan oo markaas annaga kulle aan qiyaasi karno inuu amiirkii markaas ahay inkastoo qolyaha qaar ay leeyihiin amiir ma gaarsiisanaa waa guddoomiye daacadiisu ma waajibaa mise laga bixi karaa maxaadse kula talinaysaa qolyaha daacadiisa hadda ka baxay bismi illaah eh, waan aaminsanahay soomaaliya inay imaara islaamiya ay ka taagnayd kadibna la burburiyey almaxaakim alislaamiya sidaan u aaminsanahay oo kale inay imaara islaamiya afghanistan ka taagnayd maxamed mulla cumarna uu amiir u ahaa eedna la baaba haddana xunbaa baaqi ka ah amaa masalada daacada iyo baycada horta waa in lasoo xaqiijiyo in ra-iiskii maxaakimta ay beeco la galeen nimanka hadda ku kacsan ee diidan hadday beecadaas sugnaato in la adeeca waa waajib ila fi اlmacsiya laa طaacata limakhluuqin fi macsiyat اlkhaaliq inama aacatu fi اlmacruuf xuduuddaasay u khuduucaysa hadday beeco la galeen oo itifaaqiya heshiis la galeen inay adeecaan waa waajib aysan ku bixin ilaa uu ku dhaco kufri cad oo ay xujo u haystaan taa waa daacada guud asagoo amminkan amiiru ah waxay ku khilaafi karaan wixii masale juز markaa isku khilaafsan yahy u arkaa inuu xaqi gara maray nasna u haystaan ama daacada caamka inay ka baxaan oy ku gacansanaan kulliyan bataatan waa in kufri cad lagu hayo ra-iiskii maxaakimta ay beecada la galeen hadday u sugan tahay haddaysan sugnaynna haddi ayaga ka niqaash annagu waxaan ku ogayn in ra maxaakimtu inuu shariif axmed xukumo madaxweyne u yahay laga wada dambeeyo waxaase dhici karta raggu minjaxaaban fara badan iyo howlo badan inay ka dhexeeyeen oo wax badan laisku qaqabtay oo laisku riixay markii guushii yareed ay soo baxday qabaa'il baa soo yaacay qaqablayaal baa yimid duqeyo balabaadyaa yimid galbeed yurub baa laga yimid jamaacooyin la tuunsan yaha caqiidadoodaa soo galay maxaakimtii kuwo aan diin badan lahayn baa soo galay in wanaagsan in xunba waa lahayd madaladii weyneed saa iskugu qoofalayd ee ishuwanayd buu u ahaa intaanu kulley arkaynay adaacadaha ka maqlaynay rais u ahaa hadda aan akrinin manhajkoodan akrinin maxaakimta ama u qorayd iyo itifaaqiyad udhexeeyey oo ku kala baxeen uqoraan qoraan ma akrinin wax badan kama sheegi karo laakiin maadaama uu amiir u ahaa amiirku waa in la deeco asal ahaan la adeeco fi kulli shay ila fi lmacsiya waxaana lagaga bixi karaa daacada caamkaa inuu kufri ku dhaco ama daacada khaaska ee fi lmasaa'il laisku haya ah waa in la caddeeyo inuu macsiyo ku jiro markaana lagu khilaafi karo wabilahi towfiiq anaashiid islaamiya anu hadda kuma jiro tabarna uma hayo marxaba shee cabdalla adigii ninkaasa u dambeeya hay laba su-aalo akhuuna shee cabdalla wuxuu leeyahay amiirnimada shareefku weligii ma amiir buu ahaanaya ruuxu mise haddii la xidho xabsi uu galo waa dhacaysa amiirnimadiisa runtii masale fiican buu baraarujiyay waa runtii sax weeye ninka amiirka ah haddii la qabto xabsi uu galo mujaahidiinta iyo dadkii amiirku ahna ay ka samraan soo dayntiisii iyo soo celintiisii ay ka samraan tabarna ay u waayaan ninka waa dhacaya amiirnimadiisu sida kutub ku qoran xabsiga dadka gala axkaam gooni ay leeyihin dadka asaarada la qafaasho axkaam gooni ay leeyihiin amiirkii haddii uu gacan galo awooddii mujaahidiintana ay tabar u weyeen ninkaas dib u soo celiyano meeshii uu ka talla ay keenaan waa nin maxbuusoo la haysta ah xabsina galay talidiisu waa dhacaysaa fardi min afraad almuslimiin buu noqon hay markuu soo noqdo dib in loo caleema saaro waa masalo kale laakiin waxaa u baahan in la taxqiijiyo shariifku ma yahay maxbuus sijnina ma galay la haystana ma yahay taa waxaa ka niqaashay ree asmare iyo al-shabaab wabilahi towfiiq waas intaa ku xidhaa insha allah marxaba sheekh masalat listishhaad in la isqarxiyo oo cadowga laisku qarxiyo waa masalo culus weeye masaa'idkana markayna buuq gelinin idinkuna kamaandhooyinkiina u ilaashada anna ay hakribana